ahayn fidaduna xagga waynu gaari doonaa wixii laga soo reebo can ummi salma radi allahu tacaala canha ana rasuula allahi qaal nabigu wuxuu uhi aladii axadka yashrabu ku cabaya fii aaniyati alfidati fidada weelasheeda wax ku cabaya yujarjiru wuxuu dhaqdhaqaajinayaa ama uu ka qurjuqurjucsiinayaa fii batnihi boggiisa iyo dhuuntiisa naara jahanama naarteed naarteeda muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin riwaayo muslim waxaa ku yimid ana aladii yakulu midka ku cunaya aw yashrabu ka cabaya fii aaniyati alfidati wadahabi dahabka iyo fidada weelashooda inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannama jahanabo naarteedii buu qurqurinayaa uu ka shanqarinayaa baa marka maadaama waxaas xaaraantee uu isticmaalay naaru ku kasbanayo naarta qudhigeedii inuu laqayo oo uu dhunjinayo ayaa laga soo qaaday taana waxay ku tusaysaa waciidka noocaas wuxuu ka iman karaa kabiira min alkabaa'ir oo lagu dhacay wa can xudayfata radi allahu tacaala canhu qaal ina annabiya sala allahu caley wasalam nahaana um-, wuxuu naga reebay can lxariiri ay can xariirta in la xidho iyo wadibaaji xariirta teeda adag ama jilicsan cala ikhtilaafi ariwaayaat wa shurbi cabad lagu cabo fii aaniyati adahabi walfidati fidada iyo dahabka weelashooda wax lagu cabana nabigu waa naga cesho in celiyo waa naga reebay wa qaala wuxuuna nabigu yihi markuu hawshaa ka hadlayay hunna fidada iyo dahabka wax ku cabidooda iyo isticmaalkoodu lahum lilkufaari gaalada ayaa isticmaala fi fidunya adduunyada wahiya fidadii iyo weelasheedii oo la isticmaal lakum idinka idii ahaanta muslimiinta fi laakhirati aakharo aakhare ilaahayu idinku weelal idinka dhigi doona oo idinku abaalmarin doona laakiin adduunka waa idinka mamnuco waa idinka reebay waa dhaqan gaalo kibir bay keenaan waa israaf badan baa ku jira isqadqaadii isla weynan baa ku jira adduunya jacayl markii idinku iskaga leexda aakharo nimaan nasiib ku lahayn baa ku leexday idinku ha ku leexanina wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaayad saxiixaynka ku timid waxaa ku jirtay can xudayfata bna alyamaan radi allahu tacaala canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ilahi baan maqlo yaquulu leh laa talbasuu ha xidhanina alxariira xariirta yaan la xidhanin wala diibaaj wa cadfu khaasin calaa caamin xariirta waa nooc ama jaad ka mid ah ee xariirta weeye walaa tashrabuu ha ku cabina fii aaniyati dahabi walfidati fidada iyo dahabka weelashiisa waxba ha ku cabina walaa ta'kulu ha ku cunina sidoo kale fii sixaafiha xeedhooyinkoodii sixaafku waa jamcu saxiifatin waa xeedhada ama saxanka weynee reemagaalka saxanka weynee remiyiga marka xeedho la yidhaahdaa marka weelasho dhan maacuun ha ka dhiganina kuwa lagu aqdanto wax lagu karsado kuwa wax lagu cuno kuwa wax lagu cabo dhaqankaasi muslimiinta looma ogolo waana xaaraan maxaa yeelay waa tamyiiz bayna alkufaari waalmuslimiin in laga ganacsada iyadoo si kalea waa loo gelyahay wixii markaa ee dumar iyadu ay xidhaanoo dhar ka dhigtaan waa loo gelya laakiin weel ahaan loo isticmaalo ama guryaha lagu sharaxdo ama lagu qurxiyo ama meelaha la suudho isticmaalaadkaasoo dhan lama ogolo ilaa lidaruuratin can anas bni siiriin radi allahu tacaala raxmat ullaahi tacaala calayhi qaala kuntu maca anas bni maalik oo mowlihiisii ah anas bni maalik baan la joogay maxaa yeele aabihii siiriin anas baa xoreeyey radia allahu tacaala canhu cinda nafarin min almajuus xilligu markaa ee sayidina anas uu ka ahaa naysaabuur ama meel ciraaq ka mida waali uu ka noqday muddo yaro kooban uu amiir ka noqday ayay qolyahaani ag joogeen kuntu waxaana maca anas anas baan la jiray haddaan anas ibnu siriin ahay cinda nafarin koox agtoodoo meelal majuusi qolyaha dabka caabudo ah dabka caabudo oo ahludime marka ahoo dee jizye laga qaado muslimiinta ku dhex nool asagoo la jooga xilli uu ama amiir uu ka ahaa meel tuulo ah sayidina anas ibn malik ayaan la joogay fajiia waxaa la keenoo lala yimid bifaaludajin baa la keenay faaludajku waa waxaan idinku xalwado kale aad tirahdaan shay macaano laga sameeya budada gellayda ama qamadida malab lagu daro dhir kale lagu daro la macaaneeyo weeye oo markaa xalwadoo kale ah oo cuntada kadib la cuna ama muqabilaadka laga hormariyo raashinkaoo kale ah weye faaludajku macnaha sumcaha loo jeedo marka riwaayo kaleo xadiidku ilahy baa anas meeshuu jooga ibnu sacd ba fi طabaqaat wakadalika ibn abi shaybata fi sunan fii musanafi can muxamed ibni siriin oo anas walaalkiia anas ibnu siriin walaalkii oo ninkii saa ka aqoon badnay muxamed ahaa ayaa wariyey waanahu kaana caamilan binaysaabuur anas baa caamil ka ahaa naysaabuur anas ibni malik ayaa ka ahaa ninka keenay marka faaludajkana wuxuu riwaayada caddaysay inuu ahaa diiqaan nin kamida ugaasiyada ama duqayda nabadoonnada qolyahan majuusta nin kamida ayaa hadiye ahaan iyo maamuus wanaagsan ahaan oogu keenay anas ibnu maalik marka fajiia jaa'iga wax la keenay la yimid waxaa weeye ninkaa dihiqaanka ee mas-uulka ah fajiia waxaa la keenay bifaaludajin waxaa la keenay xalwo iska dhow wax macmacaana la keenay calaa inaa'in min fidatin weel fidaa ku jira falam yaakulu anas muusa cuna waa diiday faqiila lahu waxaa lagu yidhi xawilhu lahu waxaa lagu yidhi yaa lagu odhanayaa dihqaankii riwaayadii ibnu sacad iyo ibn abi shayba yaa caddaysay can muxamed ibni siriin waxaa lagu yidhi anasoo ninkaad wax ku diidda wax kuusoo hadieyey horta nin saalanmaya waa nin nimankan majuusteed odayga u tahay amiirka u tahay odaygoodii nabadoonkoodii weeye dadka noocaasana lama xumeeyo xoogo waa lasoo yerjidaa ta'liif waa lasoo dhoweeyaa mid asagii marka lad waxaa la yidhi anas waan la hadalay bal aduguna macmacaankani alaabtan weel kale oo quman ku soo shub naga daa dahabkii fidadee lahu waxaa lagu la yimid keenay xalwada xawilhu ka wareeji weelku ku jiro weel kale ku shub faxawalahu wuxuu ku wareejiyo ku shubay calaa inaa'in weel oo min khalanjin khalanjin waa weel waa geed geed laga sameeyo weelasha weeye geedaha inagu weelasha ka qoranno ayaa khalanjiga la yidhahda ee ma aha weelka magiciisa ma ee waa geedkii laga sameeyey faxawalahu wuxuu ku wareejiyey oo uu ku bedelay xalwadii iyo macmacaankii u waday calaa inaa'in weel oo laga qoray wa jii'a bihi xalwadii baa loo keenay anas mar labaad faakalahu waa cunay rawaahu albayhaqi biisnaadin xasan bayhaqi baa sanad xasana ku wareysaya sawaabkaana sanadku waa saxiix sanadku waa saxiix xasan waa ka xoog badan yahay min ariiqi cabdulwaaxid bn ziyaad can yunis bn abi cubayd albasri can anas bni siriin can anas bni maalikin buu ku wariya bayhaqi sanadkun inuu saxiixyabaa xoog badan alkhalanju waa aljafnatu waa xeedhada khalanjigu waa geed magacii xeedha ma aha asal ahaan geedka magacii xeedhada laga qoray baa hadda loo jeeda waa dhici kartaa in xeedhadiiba magacii ay qaatay maadaama geedka inuu weelasha geedkan ka qon yucub iyo eh, maxaanku dhahday hadi iyo eh, geedkiigooni baan u sheegnaa weelkiina magaca gooniaan nusana dhiil iyo dhiil iyo haan iyo waxaan dhahaynaa qabaal iyo xeedho iyo waxaasan odhanayna geedihii magacooda waan reebaynaa almuhim xeedho weyn oo geedkaa laga qoray baa lagu soo bedelay maxalu shaahidku sheekhu u keensada waa maxay inuu sayidina anas diiday maca asaxaabati wataabiciin weelasha fidada in wax lagu cuno aysan bannaanayn ama gaal ha kuu keena ama muslim ha kuu keena adugu kuma banaano qaacidadii ahayd cinda shaaficiya almuslimu yucaamilu hayrahu biictiqaadihi laa biictiqaadi mucaamil baa meesha ku imanaysa ruuxa muslimkaa hadduu gaala la shaqaysanayo iyo hadduu yuhuud la shaqaysanayo hadduu majuus iyo dabcaabdi hadduu jiniis la shaqaysanba wuxuu ku dhaqmayaa asagu oo ku ganacsanayaa ictiqaadkiisa gaalkan marka diiqaanka majuusiga as wuxuu u in la isticmaala fidada iyo dahabka weelashoodu inay u bannaan tahay saa darteed bu hadiye quruxsan oo u keenay amiirkii uu waxu hadiyeynayay laakiin anas waxaa laga raba maadaama muslim yahay an yucaamila biictiqaadihi la bictiqaadi ghayrihi diinkaadu wuxuu kuu banneeyey baa kuu banaan wuxuu kaa reebay baa kaa reeban hawl kuu taalla ma aha cidda kale waxay aaminsan tahay shayga hadduu cidda keenaysa ay ka aaminsantahay tahay adiga adna xalaal ka aaminsan tahay xalaal baad kuga dhaqmaysa saa darteed maalikiyadaa ku khaldamay oo yidhaahdeen xataa waxaa la fiirinaya ictiqaad alkhayr waa la fiirinaya oo neefka geela hadday soo gowracaan qolya aan aaminsanayn inuu eh, xalaal yahay xalaal inoo noqon maayo bacd lmaalikiy waxaan eegaynaa biictiqaadi alkhayr baa la fiirinaya adiga ictiqaadkaa muslimka waa la qiimayn laakiin ruuxa kalena waa la eegaya asawaab adiga ictiqaadkaadunbaa la fiirinaya keliya bimacnaa ruuxu meel kastoo joogo muslimka ama daar gaala ha joogo ama dal islaan ha joogo ama meel la garan waayo ha jooge waa inuu asagu diinkiisa uun ku dhaqmo wax walbaba fidada iyo dahabkana la iska ilaaliyo xadgudubkooda baabu taxriimi lubsi rajuli awan muzacfara waxyaaba yaroo marka durra ay wacatayo markaa ilig loo baahday in eh, dahab lagu xidho oo ilkihii kale o dhanba ku geed haddaad gashan lahayd iyo haddaad bir gashan lahayd iyo haddii qalin iyo maar la gelin lahaaba ku anfici waay dahabka waa la isticmaali karaa markaasoo kale ina dururo wacta mooyeen wixii kaleo dhan waa mamnuuc wixii kaleo dhanba waa mamnuuc fidaduna wixii unfaraati markaasoo kale oo yaron badnayn oo ragga waa loo ogol yahay laakiin wixii ka halmaala waa mamnuuc baabu taxriimi libsi rajuli awban muzacfara in la badiyo oo shaqa laga dhigto waa dhaqana wanaagsanay wuxuu baab yaha taxriimu libsi rajuli ninku inuu xidhay inay xaaraan tahay maro muzacfaran zacfaraan la mariyey zacfaraanki howlaha dhaqan dumareed marka ragga iyo dumarkuna inay kala duwanaadaan oo kala leexdaan baa la doonaya can anas bni maalik radi allahu tacaala canhu naha nabiy nabigu ummaddu wuxuu ka reebay an yatazacfara arajulu ninku inuu zacfaraan ismariyo oo sida dumarkii huruud iyo cusfur uu isla dhaco muttafaqun calayhi وcan cabdالlahi bni camr bn caas radi allahu tacaala canhuma qaal ra'a الnabiyu nabigu wuxuu arkay calaya dushayda hawbayni laba maro mucasfarayni cusfur cusfur la mariyo cusfurkuna waa nooc zacfaraanka uun midabkiisa oo kale awoy isaga qudhigiisa weeyana waa la yidhaahdaa fa qaala wuxuu yidhi ummuka amaradka bi haada ma hooyadaabaa ku fartay inaad soo xidhato laba maroo ee dharkii dumarka oo kale ah dharkan cusfur kale dumar baa lagu yaqaanaa ma hooyadaabaa kuu soo xidhay oo ku amartay buu waa maxay ah dharka dumar maxaa kuu xidhay subanu waa ku cadhooday waa ka cadhooday qaabku usoo labistay sayidina cabdulahi bn camr caas ummuka markaa saasuu nabigu meel fog u gaadhay cibaara aan nabigu dhaqan u ahayn oo lagu aqoonin buu isticmaalay maadaama markaan uu qaadan la'yahay raggiisa khaaska ah iyo cilmiga xifdiyii axaadiista qoran jiray iyo khawaasulkhawaasta ahaa yaaba khalad dhex taagan ninka hariibka koytada ah wax loogu dulqaataan adiga xogogaalka lagugu dulqaadanayo marka cabdulaahi canaanta ku dhacaysay culus in qaabka loo caanin ruux kale wuxuu ku mutay raggii khawaastaa buu ahaa nabigu ku tashanayay khaladkiisa marka looma dulqaadan karo cid kaleba ha khaldantee ma adigaa maanta waxaan sameeye wey marka mahooyada baa ku fartay annagu maanan ku farine mahooyada baa kuu sheegtay nabigu hawsha waa adkeeyey calayh salaatu ummuka hooyadaa miyaa amaradka ku fartay bi haadaa arrinkan isagaa qultu waxaa nabi allow markuu ark wuu dareema isaguna aqsiluhumaa ma maydha nabi allow maryahan eh, labada mar waa lagama samri karee intaan biyo geliyo maka dhaqaa midabka iyo waxaa maka daadsha qaala nabi wuxuu bal axriqumaa maya gubur dab ku rid sadan u dabadabaysan gebigooduba dab ku rid wfii riwaayatin riwaaya waxaa ku timid faqaana wuxuu idhi e, nabigu markuu hawshii ka hadlayay ina hada min iyaabi اlkufaari falaa talbasha ina haada min iyaabi اlkufaari falaa talbasha midkankada marada cusfurka iyo zacfaraanka iyo la mariyey waa dharka gaalada weeye gaala lagu yaqaanaay falaa talbasa mar danbaa xidhan rawaahu muslim riwaayo kaleo xadiidku uu leeyahay oo riwaayata abu daawuud sunanka aynu ku maray maalmo kadib baa nabiga ku soo noqday buui anoo dhar caadi a qaba markaasuu nabigu dharkii labadii mareed maalinkii aad qabtay maxaad ku samaysa xaggay baxeen nabi allow haddee gubba aad jira qabtay yaan islaanta iyadiioo foorno dumanaysa kibis iyo rooti tanuurkeedii baan ku riday waxaan idhi ka dhigo ku shida ee ku karso marihii waa xaabaa laga dhigay nabig wuxuu dhaa falaa kasawta bacda ahlik maxaad u gubtay macaad reerkaada u siin weyda haweenkii xidha maxaad u dhihi weyday fa innahu laa ba'sa bihi linnisaa marada cusfurka iyo zacfaraan kale dumarka looma diidin raggaan loo ogolayn maxaad gabdhaha u siin weyday sa darteed asagu wuxuu ka fahmay gubtaasi dabqabadsi waa daahiru nas nabiguna wuxuu ka waday isdhaafi adugu agtada yaysan soo marin ma maydhaa yacni isticmaal ma sii wadaa wey nabigu wuxuu rabay gebigeedaba inuusan mar damba soo agmarinoo cid kale uu ku wareejiyo gubo waa maxay mar damba agtadaydan soo asna daba qabadsiibu dabkiibuu qabadsiiy wadaad waxay leeyihin labada xadiis waa kala duwan yihiin laba qisay kala yihiin laba qisoo kala duwan weeye midda gubta ah qudhigeeda loo jeeday oo waata dambe marka horena laba maroo mudarajayni bicusfurin buu ahaa markaasuu eh, nabigu yii labada maradaa mar damba ha waa dharkii gaalada waadan buu ku arka isagoo haddana tii oo kale qaba markaaba marka la amrahayo inuu gubo waa laba qisoo kala duwanna xaafidkii iyo ayaa rajaxa almuhim laba cilaa meesha inoogu jirto wixii dhar dumareed ah bannaanka laga maraya wixii dhar gaala u khaasa iyaga lagu ogyahay ay xidhaan ee caada u ahna bannaanka laga maraya muslimiintu lama ogolo gaale inay shabbahaan sidoo kale lama doonayo inay dumarkoodu iyo lab iyo dhadigoodu isku milmaan xagga qaablabisga iyo hubqaadadka baabunahyi can samti yowmin ila lleyl baabunahyi reebidda layska reeba baabyaha can samti yowmin maalin in la aamuso ila leyli habeenka ilaa habeen laga gaadhayo dhaqan jaahili buu ahaa diimihiin igu horreeyana waa qabay ruuxu markuu rabo inuu si fiican u soomo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dhiibo oo dembiga uu yareeyo wuu soomi jiray wuxuu ka soomi jiray raashiinkii cabbitaanka iyo hadalkaba juuq dhihi raashinna ma cunayo ma cabbahayo labiiyo tobanka maalinka intay cadceadu soo jeegdo juuqna odhan mana hadlayo walidaalika maryama ay tiri ummu ciisa inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya marka dhaqan horoo jaahili buu ahaa bacdu adyaanta horena ay ku dhaqmi jireen sharcana ay nasakhday oy diiday can caliyin radi allahu tacaala canhu qaal xafidtum can rasuuli illah rasuulka ilah waxaan ka qabtoon ka qaybay oon ka xifdiyey inuu yidhi laa yutma agoonnimo ma jirto bacda ixtilaami intii la biyo duulaya kadib wiilku hadduu biyo duule ama gabadhu ay dhiigga hesho ama calaamaadkii lagu qaangaadhi jiray la gaadho agoonnimo ma jirto agoonnimo waa dhammaato waa hadhay laa yutma agoonnimo ma jirto bacda ixtilaamin ixtilaam baaluqid kadib intii la baaluqay kadib walaa sumaata yowmin maalin aamuskiina cibaada iyo diin ma aha ila leyli habeenka inta laga garay la aamuso rawa abudaawud biisnaadin xasan qaala alkhaaabiyu abu sulaymaan wuxuu yidhi fii macaalimu sana sharx abu daawuudka fii tafsiir hada xadiii xadiidkan markuu sharxay wuxuu ka yidhi kaana min nusuki aljaahiliyati dadka islaamka ka horreeyey cibaadadoodii waxaa ka mid ahaa assumaatu in afka laysku dhejiyoo dibnahaba aan la kala furin khayr iyo sharba fanuhu waxaa laga reebay fi lislaami islaamka gudihiisa can dalika arrinka asaga ah wa umiruu waxaa la faray bidikri allah inay xusaan xaggana ay soomaan hadday awoodaan xadiidka marka sanadkiisa abu daud cafwa nawowi waa xasan buu yidhi laakiin wadaado badan baa daciifiya sanadkiisa alcuqayli fi ducafaa sanadka xadiidka anigu ka hadlay oo wuxuu daciifiyey kadalika cabdulxaq alishbili fi alaxkaam alwusطى wbn اlqaطaan fi kitaabi bayan اlwahmi wاliham alwaaqicayni fi kitaabi اlaxkam wakadalika almundiri fi mukhtasar الsunan asna waa ku daciifiye sanadka laakiin xadiidku ariiq labaad buu leeyahay cinda طabarani fi اlawsط wfi الصaغيir wاdiya almaqdasi fi اlmukhtaara wاlkhaiib albaqdadi fi taarikhi baghdad wuxuu kaloo leeyahay shawaahid laba oo min xadiidi jaabir iyo min xadiidi xandalata ah xadiidka xandala sanadkiisu isagu waaba xasanba midka jaabirna waa xasanun fi shawaahidi marka xadiidku waa sugan yahay sida raajixa ah waxaa marka ku jira qaacidada la odhan jiray almucallaqu la amrayni laa yahbutu biaxadihima xukumka haddii lagu xidho laba shay lagu xidho midkood kuma sugnaado waxaa leeyi shaygaasi wuxuu bannaan yahay marka labada arimood la helo shaygaa waa xaaraan ilaa labada la helo almucallaqu bimajmuuci amrayn laa yahbutu biaxadihima idan yutmiga iyo e, rushdigu qur-aanku laba qaab buu ka dhigay wabtalu lyataama xataa ida balaguu الnikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum agoonku xoolo waxaa loogu dhiibi karaa oo lagu aamini karaa oo hantidiisa lagu wareejin karaa laba shardi marka la helo laba arimood kow waa inuu ka baxo agoonimadkii u baaliqo u qaangaadho wabtaluu yataama xataa idaa balaquu nikaaxa markay hanaqaadano taabagalanay guur gaadhano baaluqaan baa layidhi fain aanastu minhum rushdan maamul wanaagsan iyo lexjeclo wanaagsan iyo maamul xagga xoolaha haddaad ka dareentaan xoolooda u dhiiban idan xoolo udhiibidda waxaa lagu xidhay laba shay baa lagu xidhay qaangaadhnimo iyo iyo farsamo wanaagsanoo xagga maamulka ah labadaa oon la helin agoon xoolihii lagu dhiibi maayo agoon xoolihii loo dhiibi maayo cidda haysin baa haynaysa xadiidku marka laakiin wuxuu ka hadlay laa yutma bacda ixtilaamin agoonnimo maxay ku go'daa baaliqnimoay ku go'daa laakiin agoon baaluqay ama nin baaluqo waxaa jira safiih ah oon rashiid ahayn oon maamul wanaagsanayn oo xoolihii aan loo dhiibaynin baaluqo afartan jira ama siddeetan jira ama toddobaatan jira ama konton jiroo safiiha jira safaahada oo marka fasaadulmaal ah iyo nidaamku iyo way kala duwan xadiidku marka wuxuu ka hal juzo ah laa yutma bacda ixtilaal agoonnimu way hadhay laakiin xoolaada laguu dhiibi maayo ilaa aad noqoto rashiid raashid aad noqoto marka almucallaqu bimajmuuci eh, amrayni laa yahbatu biaxadin saasaan ka wadnaa laabudda min albuluuqi walaabudda min arushdi marka agoon xoolihii loo dhiibayo xadiikuna inuu sugan yahay baa raajix wa can qays bn abi xaasimin ataabici aljaliil qaala wuxuu uhi saxaabiga dakhala abubakr sidiiq abubakr sidiiq baa u soo galay cala mraatin haweeney oo min axmasa qoyskii bajiye la odhan jiray eh, jilib ka dhashay w jilib ka tirsan wey axmaskii ma aha xumsigii qureysheed ma aha min axmasa qoyskaa reer bajeela yuqaalu laha lagu magacdhaba gabadhaasi zaynab alaxmusiyay caan ku tahay fara'aaha sayidina abubakar baa arkay gabadhiio laa tatakalam aan hadlaynin waxay u hadli weyday nadar bay hadda ku horgashay fi ljaahiliya islaam weyn way ahayd waxaa aad u dagaalamoo isku dhacsanaa quraysh iyo qoyskooda dagaal ba'an baa ka dhexeeyey qabla alislaam beydkii ilaahi kacbadina kama maaranta carabi waa timaada iyagoo qurayshna col xira xiray ahaayeen waagaasay ku nadartay ilaahayow haddaad mar un itusto annaga iyo qurayshoo nabad ah inaan kuu soomo oon xajiyo lug waliba ku xajiyo xaggana aan juuq dhihin anoo aamusan aan xajiyaad igu leedahay idan islaam baa ilaahay keenay ree bajeeliya ree axmas iyo quraysh waxay wada noqdeen muslimiin iyo walaalay noqdeen way soo xajido way timid nadarkii bay oofinaysaa way soo lugaysay iyadoon juuqdhahnu dibnaha xidhatay abubakr sidiiqoo khaliif ah bay ku soo beegantay halkaasay ku soo beegantoon timid wafdigii marka sayidina abubakar baa soo maray markuu e, dadka fiirinayey markaasuu yihi maxaad ahayd adugu islaantan maxay ahayd waa islaana hadlaynin baa oo juuq aan dhahaynin oo nadarkaa soo gashay hawshuu sidaas wey fa wuxuu arkay laa tatakalamu inaysan ummadda kalen ay hadlayso faqaala wuxuu yidhi maa laha maxaa helayoo laa tatakalam aysan u hadlaynin maxaa qaaluu waxay dhaheen faqaaluu waxay dadkii la socday xajat musmitatan waxay soo xajiday ayadoo aamusan aamus bay ku soo nadartay faqaala laha wuxuu ku yidhi takallami naa ilaahay xusoo hadal buu wardi oo hadal ummadda la hadal waxaan cibaadahayn cibaada ka noqon maaye fa inna haadaa aamus in lagu nadro ama la shardiyo ama cibaado la mado juuq la khayrka laga aamuso laa yaxilu ma bannaano hada min camal اljaahiliya dhaqankii jaahiligaha islaamka hortii lagu dhaqmi jiray weeye walaa camala jaahiliyatin fi اlislaam camal jaahilina islaamka gudiisa fatakalamad way hadashay rawahu اlbukhaari waa xadiid dheer oo qaybtan uu kaga soo gaabsanay nawowi aad u qiimo badnaa markay xukumka uu siiyey waxay tiri adugu kumaa tahay wuxuu yidhi sayidina abubakr sidiiq imra'un min quraysh muxuu hi imran min almuhaajiriin buui waa nin muhaajiriinta ka mida ah. markaasay tidhi min ay lmuhaajiriin muhaajiriin waa fara qoys walbay lahaayeene muhaajiriin raaskeed ka tahay rajulu min quraysh baan ahay buui nin quraysheed markaasay waxay tidhi quraysh way badan tahay hoos u deg ana abubakar sidiiq buui ana abubakar inaki la sa'uul waa su-aal badan tahay haweeney waxaad oraanba aamuska ugu soo xajiday weeye islaam war badan baa tahay wuxuu waxaan ahay hee abubakar baan ahay markaasay su-aal muhiima weydiisay habay tiri su-aalahan waxaan kuu qodqodayey arrin igu taagnayd baan rabaa inaan ku weydiiyo dhibka ay gaalnimo ka soo martay iyo wixii colaadee u dhaxaysay iyo nacabnimo u dhaxaysay quraysh iyo reer axmas iyo reer way og waxay tidhi camalkan wanaagsan islaamnimadan wanaagsan iyo diinkan wanaagsan iyo nabadanan harsanayno iyo cadaaladdan iyo roobkan da'ahaya in intee leeg buu noo sii jirahayaabay jiri ilaa nabigu waaba xijaabtay ushina maanta adigaa hayee nicmadan islaamka iyo wadajirkan iyo midnimadan iyo awooddan in intee la-eg bay noo sii jiraysaa waa su-aal muhiim jiddan sayid abubakar sidu ma barbarin wuxuu ihi ma staqaamat lakum a'immatukum inta dowladdiinnu nidaamka siyaasiga idin toosan yahay ee kitaabka rabbiga aad ku dhaqmaysaan ayaad muslimiin ahaanaysaan oo taariikhaanna sii jiri doontaan ma staqaamat lakum a'immatukum abubakr sidiiq ma barbarinba waa intaa waa qaacida taarikhiyun weligeed jabaynin waa sunna kowniya welid isbadelin aلsunan اlkowniya laa tatabadel walaa taayar nidaamkan adduunkan nidaam qaanuuni ah oo xakiim ah oo muxkamo mutqana ayuu ku dhisan yahay allihii abuuray baana u dejiyey sunanka kowniga iyo wadooyinka kowniga ninkii maroon baa guul yaa guul ku geeraara nabadna ku daaqa adduunka sidiisu kana taliya ninkii ka leexda weligii meeshaa dacdan buu ooli aan la gumaysan lugtana nin walba ku qaad weeye hooyadii kolba kii guursada waa adeerka bay tegaysa sayidina cumar markuu asna dhimanayay su-aalihii la weydiiyey laa yazaalu amru hadi اlummati mustaqiiman ma staqaamat lahum wulaatuhum wahudaatuhum baa ka sugan isna wuxuu yihi ummadda nebi maxamed inay toosan tahay awood leedahay oy midaysan tahay oy gobonnimo iyo cize ay ku nooshay ka zuuli mayso intay u toosan yihiin madaxdooda iyo culammadooduu yidhi ma lahum wulaatuhum wa hudaatuhum jamcu haadin wulaadna jamcu waalin madaxdooda taliska ah ee nidaamka siyaasad u haysa iyo culimmadooda intay toosan yihiin iyaguna waa toosnaanaya taabiciintu qasim bnu mukhaymira saciid ibn jubayr waa la weydiiyey muslimiintu xaggee looga iman doonaa halaaku haadi اlummati yaأtii min culamaa'iha bay yidhaahdeen ummaddan jabkeeda iyo baaba'eedu wuxuu ka iman doonaa dhanka culummadeeda marka inaad fahanteen bay tahay wadaadaha marka ducaada ah ee camalka islaamiga iyo alxaq alislaamiga ka shaqaynaya waa inay awoodda u badan ku bixiyaan inay hagaajiyaan nidaamka siyaasiga ah muslimiintuna ayaga u taliyaan diin iyo cibaadana ka dhigtaan wax walba ood qabataan kitaabaad akhriyadaan jaamacadaad dhistaan manaahijaad qortaan kutubaad qortaan waxaa ummadda oga khayr badan taladeeda ood gacanta ku qabataan ood ku hogaamisaan ood ku maamushaan kitaabka rabbigay khilaafadu waa maxay waa siyaasat اdunya bاddiini siyaasat اdunya bاddiin kownkan iyo dunidan iyo bulshadan rabbi abuuray oo lagu maamulo diinka ilaahay oo la maryo wadiqihii dhabbadii nabi maxamed iyo saxaabo qaadee ayaa la doonayaa ummadda markayaa diinkeeda ku maamuli kara nin aqoon diinta u leh warasadii ambiyada ka mid ah kitaabka yaqaano sunnada yaqaanoo allah ka cabsanaya qolyaha akhwaanulmuslimiinka waaga yidhaahdeen ilaa nidaamkan dawliga alla la bedelo oo dawaaqiidda carbeed iyo cajam kuraasta laga daadsho oo culimo loo dhiibo waxba noo hagaagi maayo way ku gar lahaayeen laakiin markay daaleenoo toddobaatan sana rafan hayeen ayagiibaa dawaaqiidda ku biiray markaydaaiyagaa ku biiro ka darayba qolyahan wahaabiyada nafsa shay nin walba markuu daalo aa dhex timbanayaa baasha laakiin waxaad ogaataan ilaa nidaamka islaamiga idiin hagaago wax idin toosaya ma jiro yaan been laidiin sheegin islaaxulfardi islaaxulfardi waad ku daalaysaan usar iyo shucab ha la soo dhiso masaajidda wax laga soo hagaajiyo shuuqa ha la hagaajiyo waxba idiin hagaagi maayo ilaa uu idin hagaago isteerinka ninka haya uu fiicnaado dunidani waa tareen la wada saaran yahay oo laga buuxo bas weyn wey sabwey waa mitro la saaran yahay ninka shukaanta ku fadhiya haduu kula galo badda soo badda kula geli maayo adugu waxaad noqon waaxid min almusaafiriin waaxid min arukaab basanjarkaa meesha saaran baad fardi ka tahay ama qaqayli ah, gabdhaha kugu dhegan baaba kugu dhow baa kursiga ku fadhiisinba nin waalan baa lagu arkay bas jahanamo u socdo nin ka dhex qaylihayo daaqadahan laga xidhay hadduu soo ordana feedhaha laga haraatinun baad noqon markaad daasho ood xuurtood kursigaad aad kaga noqon baskan xaggee u socdaa jahanamo ilaad shukaanta tagtaan ood isteerinka wareejisaan waxba socon maayo maxaa yeele bos bu ay gaalo ka buuxaan keliga oo muslimood wadi kartaa adaa darwalka ah basay muslimiin ka buuxaanna keliga oo muslim waad wadi kartaa bas mushakaloo gaalo iyo muslimiin ka buuxaan darwal waad ka noqon kartaa laakiin hee adigoo muslima gaal ha ku hogaamiya ku socon mayso xaggee kula aadahaya naar bu kula jahanamo dhawaqaaduna waa bilaash hawsha waa inaad aaminta nidaamka siyaasiga wakhti ku bixiya nidaamka siyaasigu ilaahaga ko waxaa ka ah inaan yeedhana garaad siyaasi ah alwacya siyaasi adduunka inaad fahantaan qaabku u dhisan yahay ood fahantaan dardaaranka nabiga iyo saxaabadu mastaqaamad lakum a'immatukum la yazaalu amru hadi اlummati mustaqiiman ma staqaama lahum wulaatuhum wahudaatuhum halaaku hadi اlummati min jahati culamaa'iha dhibka jira marka waxaa weye hadda waxaynu guul ka dhigannay nin baarlamaani ama habar baarlamaaniyada oo kaafirado mushrikad ah on xooguhu social media intaan ku shidna caac tidhi cabaadkeedii baan guul ka dhiganaynaa alxamdu baan leenahay u fiirsaad yaa inahayse weli hadda maxaad qabatay waa nin bas ka dhex oo markuu qawqawi naga fadhiisiye raallo waxbaan hagaajinaynaa iska fadhiistay alxamdulilah maanta gool baan dhaliyuu ku baskana weli wuxuu u socdaa jahanama xawaari ku socdaa yacni waxaan suuradaa idiin siin inaad fahantaan adduunka waxa ka jira oo idinku mashquulin beanbeen laydinka dhaqaji dastuurkii dastuurkii aadan aadan cusmaan muxuu aadan cabdulla cusmaan ee nusadiisu u dambeeye la feermeeyey bishii disembar geedii maadada saddexaad waxaa ku qoran dowladdan soomaali diinkeedu waa islaam isla qodobka ku xiga waaxda afraad waxaa ku qoran nin walba wuxuu doonuu samayn karaa diintu doonuna qaadan karaa waxaa u dhexeeya qodobka ah dowladda diinteedu soomaaliyeed waa alislaam iyo midka aan nin walba wuxuu doonu aamini karaa lamana taaban karo waxaa u dhexeeya saddex qodob keliya dowladda siyaad barre qaanuunkeedii soo u dambeeyey toddobaatan iyo la sameeyey maadada afraad waxaa ku qoran dalkan dowlad diintiisu waa al islaam laba qodob kadibna waxaa ku qoran nin walba wuxuu doonu aamini karaa qadiyadda ah dastuurka in lagu qoro diinta dowladdu waa islaam ma aha wax islaamnimo lagu raadinaye waa dhaqan ka jira wadan kastuu dastuur loo qoro bulshada meeshaa degan diinta ay u badan tahay baa la dhahaa waa dalka diintiisu waa kiristan kenya saasaa u qoran nasraaniya u qoran jina maxaa u qoran confuciismiyeed diintoodii diintoodii baa u qoran dadku meesha u badan yihiin meelay buudi u badan yihin haddii dastuur loo qoray maxaa la qorhaya waa buudiya waaa la waxa la rabana waa maxaad meel kas dal walbood joogto oo dastuur loo diyaarinaya dastuurka waxaa lagu qoranayaa bulshada u badan waxay diin ka dhigataa lagu qori nidaamkii dimuqraadigaha ah ee kufrigaha ah ee ibliis dejiyena waa lagu qorayaa maangaabnidiinnu iyo wacyigeena siyaasigu meeshuu liidnaantiisu iyo garaadkiina xagga siyaasadeed meeshuu taagan meeshuu taga markaa layaabkiisa waxaa ka mid a ah, marba haddii laydin xariiqay dowladda diinteedu waa islaam waxaad moodeen dastuurkiinnu inuu ka fiican yahay dasaatiirtii hore adaacaddikiisiibuu ku qoran yahay maxaasaad barrikiisu wadaadihii idinka laayay wuxuu samaadogta uu qoran yahay kii shariifkuu ku qoran yahay kii xasan gurgurtu ku qoran yahay kii farmaajo ku qoran yahay ka saciidiya firinbibuu ku qoran yahay ka khadiijuu ku qoran yahay waxa waa wax layska qortoon qiimo agtooda kalahay warka inaad fahanto waa muhiim buu idin yahay hal qodob baan rabaa inaad infaasiye keliyaad wax ku garataan ibliis baa fikiray waana shaydaan fikar ku fiican qur-aankuna u fikiro fikradu wuxuu keenay ah labadii boqole u dambeysay in diinta iyo dunida la kala sooco faslu diini can اdawla diintu waa arin u shakhsiya ah oo nin walba masaajidka ha la galo mid kaniisada ha la galo mid ha la galo macbadkiisa mid ha la galo kaniisadiisa iyo macatabkiisa nin walba laakiin nidaamka siyaasiga iyo maamulka iyo haddii wax la dili haddii la dayn haddii wax la bili haddii la bi'in shuqul diin kuma yeelan karo waa in la kala sooco aakhariya adduun waa in la kala sooco diin iyo dowlad waa in la kala sooco sharci iyo siyaasad qodobkaasuu keenay oo waagii dambe loo bixiyey alcalmaaniya secularism waxaad dhihi jirteen calmaaniyo waa fikrad iyo caqiido qaabkaas ah waxay leedahay janaax siyaasi ah oo dunida lagu maamulo oo ku dhisan laba tiir keliya diinta dimuqraadiyadu laba tiir bay ku dhisanta oo aslu diinkooda ah afar tiiroo kalena waa aanawiyaad way raacaan dastuur kastoo adduunka maanta ka jira oo dowlad loo dejiyo dimuqraadiya sheegata labadaa tiir bay ku taagan tahay tiirka koobaad waxa la yidhahda waa nadariyatu siyaad asiyaada sarraynta yaa iska leh dhan waxaa ku qoran sarraynta waxaa iskale shacabka iyo ciddii matalaysa shacabku isma maamuli karee waa inuu soo doorto dad matalo oo ayaga maamulo wakiilaka oo loo yaqaano nuwaab ama baarlamaan la yidhaahdo nadariyatu siyaada waa maxay waa sarraynta iyo doonitaanka iyo rabitaanka wax ka sarrayn kara uusan jirin oo ah iraadatu shacab muslimiintu caqiidadu waxaa weeye adduunka wax u sarreeya maamulaya waa iraadat ullahi subxaanahu wa tacaala diinta dimuqraadiyada waxa u sarreeya maamulay adduunkana waa iraadat shacab ma iraadat ullaahi baa talin oo siduu rabbi uu rabay addoommihiisa ka rabaa talin mise sida aadamuhu rabaan baa talinaysa ilaahay saasuu idinla rabaa idinkuna sidan kalaad rabtaan labadaa iraadaa adduunka ka jirta diinulislaam waxay ku dhisan tahay waxaan rabnaa wuxuu rabbi doonayo waxaan rabnaa wuxuu rasuulku doonayo diinta islam ku dhisan tahay diinta dimuqraadiyada iyo gaalada waxay ku dhisan tahay waxaan rabnaa wuxuu shacabku rabo iraadat shucuub am iraadatu rabbi shucuub rabbi lbariya doonidiisii rabitaankiisi miyaa shaqayn miseta uunka iyo addoommaha shaqayn halkaas in lagu kala baxa weeye dastuurkan hadda laydiin sheegahaye wadaadduhu aydin dhaheen ictisaam iyo jadiidiyo iyo wixii la halmaana idin yidhaahdeen waa dowlo islaama iraatu shacab baa u sarraysa asiyaatu lishacab baa ku qoran waxaa laydinku qoray diinta dowladdu waa islaam iyo wixii shareecada khilaafaha la tuuro iyo caamadaa lagu siraa hooyey ilmihii yaraa dalaandala hooyo waan oomay ah, goormaan degayna geedkaasaan degayna markuu wiilku ilmuhu guculeeyo israfaaday geed kan ma ahayne xankookibkaa kale weeye haddana wuu isyar dhibi lebigaa weeye wuu isdhibi geedkaa quraca maxaa lagu goyn intaa lagu goynayaa toban kilomiter shan kilomiter waxaa idinkaa laydinku siraa caqiida dimuqraaiya qodobka koobaad waa intaa wuxuuna ku qoranya dasaatiirtan idiin dejiyeen hmm. baarlamaankii muslimkaa boqolkiiba boqol bay idinku qoranta iraadatu shacab shacabku wuxuu rabaa la samayn oo la yeeli asagaa sharci ah isagaa soconay waxaan aad ugu bogay nin ka hadlaayay fasaadkii iyo fidnadii sacdiya markuu ka hadlay ayaga baarlamaan mid ah wuxuu yidhi maxaad u baa leeyay wuxuu waxaan u cabaadaynaa hadii xeerkan la meel mariyo waxaa waajib iyo qasab noqonaysa ninka khaniiska ah in meeshuu degan yahay xaq la siiyo la ilaaliyo la waardiyeeyo boolis iyo ciidan guni-a ah loo sameeyo meeshuu dooni lagu khaniiso aan la fiirin karin ninkii saa u fiiriya la xidho kharashkana dowladdu ay bixiso shacabka muslimkaa canshuurta laga qaado lagu ilaaliyo ninka amnigiisa lagu sugo maxaa yeele wixii sharci buu noqonayaa mulsam ah ummadda marinayo dhaqaalaha lagu bixinayo isagaa idiin sheegahaya diin islaama meesha taalla marka waxaa laazim iyo waajib noqon buu ninkii cirada lahaa magaciisa hadda ma haye inaad dhegaysateen baan ka soo baxaysa wadaaddeena meesha waxay ku reeyiin <clears throat> dastuurka soomaaliya wuxuu waafaqsanyaa boqolkiiba boqol shareecada la taliyahooda howlaha diintana muxuu yidhi kitaabka qur-aankii xasanad ood la dhawaaqayso soo dejininba in dir iyo daarood lagu maamulo yaa loo soo dejiyey mindhaajin iyo dad kale loo soo dejiyey ayagii baa saa iskaga iman intaa inaad fahanteen nadayatu siyaada saraynta yaa caruwakaase saraynta iska iskale kitaabka qur-aanka dastuuray ku qoranta adduunka iga keena ma helaysaan saraynta islaamka iskale ma helaysaan saraynta waxaa iskale dastuurka iyo shacabka ku qoran meel walba dastuurka inay ku qorantahy maxaa laga wadaa amarka u sarreeya iyo erayga u xoog badan ee haddii la isqabto meel maraya waxaa weeye dastuurku wuxuu yidhi iyo shacabku wuxuu doonayo allna wuxuu yidhi wma kana lmuminin wlaa muminatin ida qada allah warasuulu amra an yakuuna lahum اlkhiyara wadaadihii soomaaliyeed iyo dastuurkii soomaaliyana muxuu idin amarka waxaa iska leh shacabka soomaaliyeed iyo inta matelayso ah baarlamaanka miyaanu wada soconnaa qodobka waa aslu diini dimuqraaiya qodobka labaad oo ka idinka darana waxaa la yidhaahdaa aliqraar bixuquuqi اlafraad wa damaanuha baa la yidhaahdaa inaad ogolaato ood aaminto ruux kasta inuu xaq leeyahay iyo waajib dowladduna waa inay damaanad qaado ilaalinta xuquuqda dadka afraadda ah xuquuqdooda xorriyadda midda fikirka midda ictiqaadka midda waxay xidhanhayaan hadduu isqaawiyo lalama hadli karo hadduu xubnaha isjarjaraba lama hadli karo hadduu shaydaan caabuda lama taaban karo wuxuu doon hadduu ku fikiro juuqlob waa inaad ilaaliso aliqraaru bixuquuqi اlafraadi wa damaaniha baa loo yaqaana waa rugniga labaad ee ku dhisan yahay diinta dimuqraadiyada ay ku dhisan tahay dastuurkiinay ku qorantahay kii aadan cadday ilaa kan xasan gurgurtay ku qoranta mid in ku qorayn ma jiro kaa ku qoran furuucda ka baxdaa idin sheegaya si labada qodob loo ilaaliyo waxay dhan waxaa shardi in la helo xukuuma niyaabiya way idin qorantahay waxaa shardi ah in la ictiraafo culuwu dastuur dastuurku inuu sarreeyo way qoran tahay waxaa kaloo qoran oo shardi ah in la helo alfaslu bayna asulaaat waa in la kala saaro waaxda eh, tashriica waaxda garsoorka iyo qadaha iyo waaxda tanfiidkaee fulinta madaxweynaha wasiirada ilaa booliska intaa waxaa loo yaqaana hayat tanfiid sharci dejintana waa baarlamaanka qaadihiina waa hayat lqada saddexdaa waa inay kala madax bannaan yihiin oo dowladdu aysan soo faragashan karin baarlamaanka iyo tashriica wuxuu qabanayo qaduhu iyo hay-adda qadaha waa inaysan soo faragashan karin tanfiidku iyo baarlamaanku saa darteed waxaa shardi laazima xiyaadiyat اdowla amaama tijaaha xuquuqi اlafraad baarlamaanku maanta wax walba hadday sameeyaan kama hadli karaan madaxweynayaashu xasan guurguurta kama hadli karo waxaad baarlamaanka somaaliya u samaynayo farmaajo kama hadli karin maxaa yeelay caqiidadoo sidaa ah ma faragashan kartid idinku markaa muslimiin tihiin khaladkii soo yeedhayaa kowkaa inuu ka hadlo madaxweynaha markay dowla islaam jirto khaladkii soo kordho kown xilka u horreeyuu saaran yaha inuu ka hadlo waxna uu ka qabto madaxweynaha muslimiinta u sarreey ilaa gabadha dhulka xaaqaysa aadaadan baashan dimuqraadiya la yidhaahdaa wax walboy baarlamaanka qasaan oy sameeyaan hadday isqaawiyaan hadday tuntaan hadday gaaloobaan hadday gaalnimo nagu xukumaan madaxweynuhu juu kama dhihi karo waa maxay alfaslu bayn asulaaat alfaslu bayn asulutaat waa in la kala saaro tashriicu waa gooni sharcidejiye lama faragelin karo qadaha iyo garsoorku lama faragelin karo tanfiidku wixii loo dhiibay fulihiisa laguma qabsan karo inuu wax khariba mooyee qodobka raace afraad tacadul axzaab waa shardi dowladda dumaad waa inay yaraan laba xisbi yeelato saddex afar laba urur laba xisbi in la yeesho meeqa waa xisbiyaha soomaaliya ma saddex waa mase waa labo waa marka maxay macnaheedu dowladdu ma faragashan karto shacabkaasi dimuqraadiyada lagu xukumo waxay nin walba wuxuu aaminaya kama hadli karto dowladdu far ma karto isma nuuxnuuxin karto shuruudi dimuqraadiyada gaalnimada arkaanteedii usuusheedoo dhan baa idin qoran oo laydinku maamulaya oo laydin marinhayaa markaasaa wadaaddo masaakiina oo kuwii muslimiintu yidhaahdeen ayagaaba islaamka dumiya idin odhan hayaan hee bixamdillaahi wa tawfiiqihi hee garhka intii la feedho boqolkiiba boqol baarlamaanku waa muslimiin dowladdu waa dowla muslima indhaha kala qaadoo fahma daawo waxaa ugu horaysa inaad aaminto inaad xanuunsan tahay xanuun baa ku haya waad inkirsantahay miyaad caafimaadi caafimaad wuxuu ka bilowdaa inaad ogaato inaad xanuunsan tahay inaad dariiqiinni u laabataan iyo diinkiinni wuxuu ka bilowdaa inaad fahantaan waxa ka jira dunida ood ogaataan waxa laydiin maleegayo waxa laydiin madhoodheeyo waxa lagu hagaajiyo waxa qartajabada ee meesha laydiin dhigay culummadu wanaagsani waa inay muslimiinta hogaankooda qabtaan oy u taliyaan oo kitaab rabbiga ay ku maamulaan inta fajistayaal iyo ciyaal gaalo soo tarbiyaysteen gaalo soo tarbiyaysteen idiin talin hayaan wax islaama ah oo ka jira nidaamkiina siyaasiga ma jiro weligiinna wax idin tooshayaan ma jiro ma staqaamat lakum a'immatukum ma staqaama lahum walaatuhum wahudaatuhum halaaku hadi اlummati min halaaki culamaa'iha yaan been laydin sheegin nidaamka siyaasiga oon idin hagaagin weligiin weligiin wax idiin hagaagaya ma jiro dadkaani shaydaani naf baa duufsaday waa inay helaan awood mallateri ciidan oo ilaahay iyo rasuul taqaan oo rabbi ka baqaysa oo ninka xun qabata wanaaggan ummadda u horseeda in allaha yazacu bisulaan maa laa yazacu biاlqur'an kitaabka qur'aanka aanka wakaa yaalle waxba idama yeeli karo aakhare ilaa laga gaadhahayo waa iska aamunsany halkaasu fadhiyaa wuxuu rabaa laakiin rag ka hadliya oo rabbiga rasuul rumeeyey buu doonaya bini aadamku inna run ay arkaan oo usha loo gilgilo oo kitaab ka amar qaada la yidhaahdo oo sidii jaabir ibni cabdilaahi warkiisii inna allaha amaranaa an nadriba bhaada man khaalafa haada buuri kitaab musxafu kala bixiyey seef buu la baxay saasuu u dhigay ilaahay wuxuuna amray buu idhi kan inaan ku garaaco ninki khilaafa kan an nadriba bihaada man khaalafa haada saasaa loo baahan yahay gaaladu taasay fahmeen dastuurkooda iyo diintood ninkii khilaafee maxaa ku dhacaya kurus misalis meeshuu aada asagaa yaqaan nimaamkoodii diinkoodii bay dejinayaan waa ku baabi'inayaan awood bay isticmaalayaan dhaqaalay isticmaalayaan miidiya isticmaalayaan wax walboo aadama lagu duubsan kara isticmaalayaan hadday kugu kari waayaanna taangi bay ku marinayaan taangi hadduu shaqayn waayo satalaydaa kaa shaqayn dhulkaa kulagoy guruusmis baa kugu dhacaay badaha dhaxa intii laga soo rido dhuusamareeb kugu helaya meel ilaagay adoon garanayn way fahansan yihiin nidaamka kownka fahma indhaha kala qaada been yaan laydin sheegin diintiinna barta dadna hee dadnaha ku aamin diintiinna barta fahma adduunka waxa ka jira baabu taxriimi intisaabi اlinsaani ilى hayri aabihi wa tawalihi ilى hayri mawaalihi wuxuu baab yahay taxriimu intisaab alinsaan inay xaaraamtahay aadamuhu inuu nasab sheegto ku abtirsado ilaa hayri abihi aabbihi axad aan ka ahayn wa tawallihi inuu ka gacaldhigtana ay xaaraan tahay ilaa hayri mawaalihi gacalkiisa dad aan ka ahayn aabbaha aabbaankahayn ma sheegan kartid waana xaaraan ilaa lidaruuratin wa xaajatin sharciy ma akhadu taxriimkuna waa inaad quudhsi aad aabbaha quudhsanayso oga cararto hadday howlo mararka qaarkood qolyaa ku qabtay mooryaana yaa tahay haddaad tahay hebel baanahay kow madaxay kugu dhufanhayaan waanaad ku abtirsato xasan iyo xuseen aalu beyti rasuulillah ad ku cararto hadday duruuf timaado wax laga hadlaya waa markaad aabbaha ooga tagteed u diiddo quurhsi aad dhalashadiisa iyo nasabkiisa aad durayso taa waa diin la'aan duridda horaad diin la'aan hayd adugu diiddaad diidaysa quursata aabbaha iyo waalidkaana waa diin la'aan can sacd waqas radi allahu tacaala canhu anhu sal slm qaal man iddacaa ilaa hayri aabihi ninkii u nasabsha addicwatu baa min addacwa ma waa min addicwa waddicwatu alintisaabu weeyaan ila alqabaa'il wاlcashaa'ir man iddacaa ninkuu u nasab sheegta ilaa hayri aabihi aabihi axad aan kaan kii dhale ku aan ka ahayn wahuwa yaclamu shardi wey xagga nou ogya dadaan ka warqabin la soo koray oo aabbayaal kale soo koriyeen oo adeerala soo koray oo looga dhigay aabbayaal xaggan aan war u hayn wahuwa yaclam asagoo og annahu hayru aabbihi ku abtirsan inuusan aabbihii ahayn faljannatu calayhi xaaraam jannadu xaaraan bay ka tahay muttafaqun calayh wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam qaal laa tarqabuu can aabbaa'ikum ha nicina aabbayaashiin laabudda min alcilmi wa min alraqbati can ilwaalidi waa inaad og tahay aabbahaani inuunan aabbaha micitaan iyo quudhsi iyo daraabid ad aabbaha daraabaysa hadday duruuf kalo ku haysato sidii kuwina gabandhaha goostoo kale wax culaysa ma laha beentumaad ka toobadkeenaysaan can hurata radi allahu tacaala can nabi sal slam qaal laa targabuu can aabbaa'ikum aabbayaashin ha ka santaagina ha quurhsannina faman ragiba can abiihi fahuwa kufrun waa gaalnimo yacni waa dembi weyn muttafaqun calayh وcan يزيid بن شhريك بن طارق قاaل رأytu عaليا cali baan radi الlahu tacالى canه calى اlmimbari mimbarka kuufa magaalada kuufa khaliifka uu ka ahaa yakhطب asagoo ka dulkhulbayna mimbarka dushiisa fasamictu yaquul asagoo laan maqlay laa والlah maya allaan ku dhaartaye laa wallah maxaa keenay qolyo raafido oo markaa shiicatu caliyin baan dhahay odhanaya rabdu dib bay ka asaasmeen laakiin shiicatu caliyin markaa la odhan jiray yaa waxay keeneen war been ah ooy cali ku bumbuuninhayaan bumbuunin beena ooma baana cali inta rabbi iyo rasuulkii ka sheegeen baa ku filan iyo waxay suuqa geliyeen cali cilmi gooni ah oo khaas ah oo nabi maxamed uu qariyey maadaama in adeerkii u ahaa xagganna wiiluu soddog u yahay uu ahaa ayuu leh cilmiba u qarsoon mimbarku la soo istaag beenta ay akhrinayen buuraba inuu baabiyoon ilaahay lagu masabidanin laa wallaahi allaan ku dhaartay maya maa cindanaa min kitaabin naqra'uhu kitaab gooni noo ah dambaal gooni noo ah sir gooni noon ah, akhrina ma jirto oo nabigu nagaga tagay ilaahayna nooga dhiga ma jirto ilaa kitaab allah kitaabka rabbiga idinku ad waxaan ka ahay iyo wamaa fii hadi saxiifati waraaqdan waxaan ka ahay waraaqu nabiga ka qortay xadii dhowr xadiis kaga qortay buu ka hadlaya imaamku meeqa saxaabaha axaadiis u qoraayeen oy aayado u qoraayeen oo dardaarne maxamed u qoraa oo heshiis u qoraa waraaqdaa yartaa xadiista nabiga aan kaga qortay idinkuba taqaanaan iyo kitaabka rabbiga waxaan ka inuun akhrina ma jiro yidhi fa nasharaha hortooda ku baahiyey wuu fid ayaduba furfurayba wa taabur arka maxaa ku qoran wa cali khuseeyaa ku qoran mise xadiid nabi maxamed ku qoran fa idaa fiiha waraaqdii waxaaba ku yaalla oo ku dhigan asnaanu libili geela da'diisa geela sakada lagu bixinayo ama magta gelaya ee magta lagu baxsho da'diisiiyo eynigiis baa ku qoran iyo wa ashyaau min aljaraaxaati iyo axkaam ku saabsan bakharada jidhka gaadha ashyaun ay axkaamun min aljaraaxaat muudixadu laftu hadday caddaato shan halaad haday hoos u socotay toban hadday intaa gaadho shan iyo toban hadday jabto oy u dhowaato eh, maskaxda soddon iyo dhowr yacnii haashimadii iyo munaqiladii iyo muudixadii iyo baadicadii iyo ma'muumadii axkaamtii yaa ku qoran jaraaxaadka noocaas ilig hadduu jabo il hadday dhacdo jiraaxaadka wejiga madaxa ayaa ku qora hawlaha kale iga dah wa fiiha waxaa ku yaala waraaqda ku qoraa qaala rasuul lah sal lay slam almadiinatu xaramun madiinana u deganaa ee ku xabaalan yahay xaramun waa mamnuuc way xurmay leedahay waa siira mamnuucoo la ilaaliyey maa bayna cayrin qowga inta ka dhaxaysa iyo ilaa hawrin cayr iyo thawr waxay ku yaalaan makay ku yaalaan caana fi kutub ataariikh wاljuغraafiya wasiira thawrku waa qow ku yaala mako cayrna waa ku yaala laakiin madiino qowga cayr laydha ku yaala laakiin thawr kuma yaallo marka in riwaadi ay ku khaldameen baa loo badan yahay oo la yidhaahdo waa xaramu maa bayna cayrin ilaa uxudin qowga uxud ilaa qowga cayrna inta ka dhaxaysa labada qowe ee isdhowrtay madiina ay u dhaxayso ee kala fog inta u dhaxaysa waa xaram waa mamnuuc way xurmaysan tahay way ka duwan tahay dhulka kale waa in xumaanta laga ilaaliyo waa inaan lagu xadgudbin waa inaan dhirteeda la gurin oon loo dhowaanin qodda waxay dheen waa thawrku waa qow asna madiina ku yaal laakiin magaciin baa la helmaamay saydunaa noqotee labadaa qow inta ka dhaxaysa waa xaram faman axdaa ninkii bidca la yimaad fiiha fi lmadiinati xadaan dhacdo la yimaada aan nabi maxamed iyo diinka rabbiga u maqhraati kacayn aw mase aawaa soo dumoo soo dhoweeya muxditan bidcawade bidcoole fidnawade facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin dushiisa ku dhacdo lacnadii ilaahay iyo malaa'igta iyo dadka dhammaantoodba laa yaqbal اllahu midkaa madiina ku xadgudbay ama xumaan ku dhex sameeyey ama bidca ka dhex aloosay ilaahay kama aqbalo minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka aakharo sarfan farad walaa cadlan sunno sarfan sunno walaa cadlan farad intaba waa la sheegaa dimat lmuslimiina muslimiinta ammaankoodi iyo magantoodu waaxidatun waa hal shay hal mid ah qura ah waa qura oo isku mid ah yascaa waxaa u socda oo qaadi kara oo bihaa dimadii iyo xilkii ammaanka bixin kara adnaahum kooda u daraja yarbaa bixin kara haweenkaa bixin kara iyo addoommadeenna wey faman akhfara ninkii magan dhaca musliman ruux muslima waa maxay ruux baan anugu magan siiyey gaal magan siiyey magantii inaad dhacdood gaalkii ii gacan dhaafto isagoon wax dembia la imanin oon jaajuus ahayn oon xumaan kala wadin lama ogolo fa calayhi lacnat ullahi walmalaa'ikati waannaasi ajmaciin laa yaqbal allahu ilahay kama aqbalo minhu xaggiisa yowma alqiyaamati sarfan kama aqbalo waxaa weeye towbo kama aqbalo waajib kama aqbalo sunno walaa cadlan cadliguna waa maxay isfurashana alla kama aqbalo faradkana waa lagu sheegaa macaani badan baa lagu sheegaa inuu isfurto intuu xoolo baxa isku laga yeeli maayo toobadkeen xilligaa ma socdo weeye laga dhagaysan maayo sunno iyo faradna laga aqbali maayo maxaa yeele dembigiisa waxoo dhan ballaqah loo jeeda haddii calaa daahir lagu socdo waxaa lagu xambaaraya kii hawsha ayada ah dembigaa banaysa ama kabiiro weyn oo xasanaad badan baabi'inaysa laga wada waman iddacaa ninkuu u nasabshatay ilaa hayri aabihi aabbihii cidan ka ahayd aw ama u xaydoo ku abtirsada ilaa hayri mawaaliihi gacalkii uu ka dhashay gacalaan ka ama uu ku dhaqmay gacalaan ka ahayn waa dadka aad ku dhaqanto ama aad ka dhalato wax abaalay kugu leeyihiinoo ama dhalashaa ama dhaqana midna uusan jirin ayaa mawaalida loo jeedaa looma jeedo macnaha dadka qaarkood ay ka fahmayana ah nasabkii aad ka dhalatay ah maxaa yeele saxaabo fara badan baa mawaali ahaa nabiguna wuu ogaa facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu ilahay kama aqbalo minhu kaas isaga ah ka gacal dhigtay axadan gacan iyo garab midna ku lahayn kuwii garabka ku lahana dafiraya oo inkiraya oo ka siibanaya minhu ywm اlqiyaamati sarfan walaa cadla muttafaqu calayh dimat اlmuslimiina waxaa loo jeeda ay cahduhum wa ammaanatuhum ballankooda iyo ammaankooda waxaa bixin kara kooda ugu hooseeya wa akhfarana qada cahdahu baa loo jeedaa man akhfara musliman muslim ballan u dhigay ninkii buuriyaa laga wada wasarfu atowbatu waqiila alxiila towba lagama aqbalo xiilan lagama aqbalo sarfigu towba farda iyo sunnada waa lagu fasiraa dhib ma lah wlcadluna alfidaa furasho uu dhiiba lagama yeelo alaska yeel marka dunuubtaas waaweyn maxalushadku waa maxay iftiraagii beentii ay wadeen qolyihii sayidina cali buumbuurinaya buumbuurin aan sal lahayn ayuu ku baabi'iyey anugu axadulmuslimiin baan ahay kama naasi laa ba'sa intaasaan nabiga ka hayaa waadna wada haysaan maxaa kaloo jira beenta iska daayay buui axkaam badanoo ida anfacdayn adda wuu ku sheegay xadiidka saxaabigu وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل nin ma jiro qof ma jiro iddaca u nasab sheegtay ligayri aabihi aabbihi aabbahan ku abtirsaday wahuwa yaclamu asagoo ogunuusan aabbihan ilaa kafara waa gaalooba waman iddaca kufrigii asqarkaana weeye waman iddacaa ninkii u nasab cafwa ninkii sheegta maa laysa la wuxuusan lahayn waxaadan lahayn baad ku doodaysaa ood sheeganaysaa falaysa minaa nagama tirsano ama nasab ha noqdo ama ha noqdo hanti kale iyo shay kale walyatabawa maqcadahu min annaar naarna ha u diyaargaroobo walyatabawa ha u diyaargaroobo ha diyaarsada wey maqcadahu booskiisi iyo madhalkiisi iyo gurigiisa min annaari ooga booska ahaa yani naar baa quwaaxaysa wey waxaadaan lahayn baad ku dhaaranaysa sheeganaysa ku abtirsanaysa adoo og waxaan o dhan ay been yihiin waman iddacaa wman idacaa ninku ugu yeedha yani ku tilmaama ku tuura rajulun ruux muslima bilkufri gaalnimo aw mase qaala yidhahda caduwullah hebel waa cadowga ilaahay caduwullah aw caduw allah walaysa kadalika sidaana uusan ahayn cadownimo islaamna kumada arag gaalnimona ruuxi kumada arag waad iskala maagtay bilaash baad ugu tuuraysaa ilaa xaara calayhi way ku soo noqonaysa aday kugu soo noqon muttafaqun wada lafdu riwaayati muslim lafdiga hadda aynu sheegnay waa lafdigii muslim u wari xadiku waynu soo maray baynu kusoo maray xadiidka asagoo min lafdi albukhaari ah oo uu sheekhu soo yidhi muttafaqun caleh uu soo yidhi marka layska ilaaliyo qadiyadda marka kufriga ruuxa muslimka lagu tuurayo habeenkan xadiidkaas soo maraynay baynu ka soo hadalnay baabu taxdiiri min irtikaabi ma naha allahu caza wajal aw rasuuluhu canhu reebid la iska reeboo laga digayo inaad ku dhacdo wixii rabbi iyo rasuul kaa in lagaaga digo kudhicidda aad ku dhacayso wixii rabbi rasuul kaa ah reebee qaala allahu tabaaraka wa tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih ha digtoonaadeen haiska jireen kuwa khilaafaya amarka ilaahay subxaanah wa tacaala iyo rasuulka an tusiibahum nabigana loo jeedaa nabiga la ilahay gudbinaye an tusiibahum inay ku dhacda ha iska ilaaliyeen fitnatun aafo oy gaalnimo ku dhacaan oy shirkiba adduun ku dhacaan oy khaatimadu ku halowdo aw yusiibum cadaabun alim ama cadaab culus ku dhaco xad laga oofiyo amaba la dilo gaalnimo lagu dilo waa halis ninkii marka khilaafa amarka rasuulka iyo diinkiisa wuxuu halis u yahay adduunka in lagu dilo oo lagu ciqaabo oy seeftu taabato aakharana ay naaru quwaaxdo oo uu fidnoobo gaalnimo uu ku dhinto weligaa marka amarka rasuulka ha fududaysanin qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi wayuxadirukum allahu nafsah ilahay wuxuu idinka digayaa naftiisa war iska kay ilaaliyo war iska kay jira addoommow jooga ka leeha xumaha hebelow iska kay ilaali baad leed ruux maxaa ujeeddaa ciqaabta iyo cadaabkayga iska jiro weeye waynu ishaynaa baad leedahay naftaada uma jeeda ciqaabtaydii ku jira ilaahay in naf lagu idlaaqi karo qur-aankaana tilmaamay axaadiis badan baa waana madhab salaf الsaalix wala اctibaara lilmukhaalifiin fi hada اlbaab wayuxadirukum اllahu ilahi wuxuu idinka digayaa nafsahu ay min cadaabi nafsihi ama nafsahu iska kayjiru rabbi idin leeyahay waxbabaa markaasi waxba ha qadari wa qaala tacaala ina batsha rabbika la shadiid rabbigaa qabashadiisa uu qabto daalimiinta waa adagta waa daran tahay wa qaala tacaala wakadalika ahdu rabbika baabka kontonaad baynu aayadda ku soo maray aayadda horena abwaab ka horeysa kuga dambaysa waa kusoo noqotay aayadda suuratunuur baan u jeedaa midan suuratuhuudna baab kontonaad ka fiiriya wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalim rabbigaa qabashadii sidaa aad aragtay weeye markuu qabto uu halaago tuulooyinka iyo dalalka gaalada ayee xadgudbay ina akhdahu aliimun shadiid rabbi qabashadii way xanuun kulushay wayna daran tahay wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu an nabi sal slam qaal ina allaha yaqaar ilaahay waa ficiloodaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ficiloodaa ama waa masayra waa hinaasa nin walba meel buu ku dhuftay khayradu waxaad soomaali u yaqaanaan waa maxay rabbi waa ka cadhoodaa baa loo jeedaa ilaahay waa ka cadhoodaa xumaanta in la sameeyo in xumaanta la sameeyo rabbi la khilaafo oo lagu dhaco diinkiisa lagu tunto rabbi waa ka cadhooda wahayrat ullah ilaahay ficiladiisuna waxaa weeye an yatiya almaru ruuxu inuu la yimaado oo uu ku dhaco ma xarama allahu calayh wuxuu rabbi ka xarimay aadamu waxyaaba kale ka hinaasaan ama ka masayraan ama ka ficlo adduunya ku sarfe laakiin ilaahay subxaana wa tacaala addoonkii rabbi uu abuuray ee u nicmeeyey wax walba u taray inuu xumaan iyo xaaraan ku aqdanto rabbi subxaana wa tacaala ka ficilooda ka cadhooda muttafaqun calayh markaa layska ilaaliya weeye ilaahay ha laga xishoodo baa laga wada baabu maa yaquuluhu wayafcaluhu man irtakaba manhiyan canhu wuxuu baab yahay wuxuu odhan lahaa ama samayn lahaa axadkii dembi ku dhaca wa laga reebay wax laga reebay qofkii dardare ee ku dhacee dilaacsha wixii laga rabay qaal allahu tabaaraka wa tacaala waima yanzaqannaka min ashayطaani nasqun hadduu ku tukhaaliyo ama uu ku riixo shaydaanka xaggiisa riixe iyo tukhaaliye fastacid biاllah nasqu huna iyo nasqu shayaan iyo yanzaqannaka waxaa loo jeeda hadduu caradu waxay kuu xambaaraysaa gobanimadii dulqaadkii cafigii icraadkii inaad ka leexato oo ruuxa ka argoosato ama wax qalafsan la qaabisho wa waimaa yanzaqannaka min ashaytaani nasqun shaydaanka xaggiisa hadduu kaaga yimaado khaalin iyo caraabin oo kugu caraabinayo inaadan dulqaadanin odan cafinin oodan sabrin oo kaaga yimaado fastacid billaah ilaahay ka magangala shayaan oo dhaqankaadii u wanaagsanaa nabi allow ha ka tegin khud ilcafwa waamir bilcurfi ha ka tegin wacrid can iljaahiliin wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbigan yidhi ina aladiina taqow kuwa alla ka cabsada idaa masahum taa'ifun min ashayaan hadduu taabto shaydaan wax ka yimid oo duulaya taa'ifku waa cadho waa dulqaadyari waa dembi waa khaflo waxyaabaha aad halista u tahay wey hadday kugu yimaadaan inaad rabbi halmaanto wadadii toosneed aad ka baydho diinka aad baal baalmarto ina aladiina ataqow aayaddu waxay noo tilmaamaysaa aadamuhu waa bashar waa gafayaa laakiin kuwa alla ka cabsada waxaa lagu yaqaanaa xooguhu hadday il duufaan durba inay soo noqdaan hadday kufaan inay kacaan hadday dembaabaan inay toobad keenaan hadday cadhoodaan inay dulqaataan ina aladiina taqow idaa masam hadduu taabto طaa'ifun min الshayطaan hawl shaydaan ay taabato oo xadguduba cadho ah dulqaadyari ah khaflo ah ama dembi ah tadakaruu ilahay bay xusuustaan way isqabtaan weeye waxbay soo reebtaan faidaa hum markay alla xusuustaan ciqaabtiisii iyo cadhaysi xusuustaan bay dembigay ka istaagayaan tadakaruu allay xusuusanayaan faidaa hum mubsiruun kadibna indhahay kala qaadiyo xaqi bay arkayaan xaqa horan cadhadu ay dhaafin lahayd ama shaydaan riixidiisa uu dhaafin lahaa ama masagii shaydaan dhaafin lahaa masam taa'ifun sarci qolyaa ku fasiray shaydaan suuxintii waxaa loo jeedo waa maxay shaydaan wuxuu ku luguleeyo uu xaqa ku garamaryo dhan baa laga wada ama khafle ha noqoto ama suuxin ha noqoto ama kibir ha noqdo iyo cujbi ama dembi ha noqdo tadakaruu allay xusuustaan ciqaabtiisay xusuustaan allay ka cabsadaan faidaahu mubsirun dhabbihii dhabta ahaabay arkahaya indhaha saarahaya alimaam ibn casaakir fi taarikh wuxuu ku sheegay aayaddan markuu u tarjamaystay oo raggii saalixiinta ka ah buu ku dhex sheegay qiso dariifa jiddan buu ku sheegay nin dhallinyaro waxaa jiray caabida oo zaa'ida ilaahay aad u caabudo oo aad loo jeclaa masaajidku marka laasimi jiray waagii dambaa haweenay dhallinyaro ayadun masaajid ku xidhnayd baa ninkii jeclaatay sankay sanka u saartay say u wado u wado u wado masaajidkii bay ka saartay inay zinay xumaan ku riddo bay ku tala gashay ayadna shaydaan baa duufsaday maalinka dambe masaajid ka baxay uu raacay si xumaan loo soo sameeyo intuun meeshii la gaadhin yuu ilaahay xusuustay aayaddan baa qulub ku soo tiri in aladiina اtaqow ida masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun markaasuu istaagay aayaddii markuu dhammeeyey buu suxo dhacay cabsidii ilaah intay qabatay oo wixii ka tambatay buu sirrayba cabaar markii la rushaynay uu miirsaday buu haddana aayaddu ku celiyo ilaa akhriid wayba ka haad ugu naf baxay waa la soo qaaday galabkiiba waa la dhaqay waa habeennimaa la xabaalay sayidina cumar khilaafadiisii bay ahayd sayidina cumar ba waagu markuu baryo loo sheegay wuu yimid asagii rag la socday odaygii bay u tacsiyeeyeen wiilkii awe xaggeed ku xabaasheen heblaan xale ku xabaale kaale igeeye isagii saxaaba dhowr la socotay baa baxay way ku tukadeen salaad labaad ku tukaday sayidina cumar say riwaayadan tilmaamayso markuu salaaddii dhammeeyey sayidina cumar wuxuu yidhi wiilkii buu la hadlay hebelow miyadan maqal buu i waliman khaafa rabbihi jannatan hawsha waa looga sheekeeyey ninku suu isu ilaaliyey suu u suuxay aayaddu siday u qabatay waxay gabadhu ku tukhaalinaysay kuwaday ku riixaysay marka wuxuu laba jannaad leedahay wuu u bishaariyey waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan qaabirigii qudhigiisii wiilka ka dhawaaqay wuxuu uhi yaa cumar inii wajadtu cinda rabbii aljannata maratayn xadkaasaa ugu dambeeyey ilaahay wuu abaalmariyey laba jannuuna isiiyey laba goorna waa ii dembi dhaafay halkaasay ku xidhanta aayaddu marka aayad culus weeye dhaqankan ninkii iska waaya hadda muslim ma aha muslim wuu khaldamaa waa bini aadam waa bashar wuu simbirraxan wuu surmaseegtayn laakiin muslim inuu isqabtaa lagu yaqaanaa inuu dib u garwaaqsad xumaantiisii oo isasaxaa lagu yaqaanaa waqaala tacaala rabbigan wuxuu ihi wladiina idaa facaluu faaxishatan kuwa hadday xumaan awdala oo zinay wixii la halmaala aw dalamuu anfusahum ama ay dulmiyaan dakaru llaha ilaahay xusuusta ayaa ammaanan oo rabbina jecel yahay wاladiina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha ilaahay xusuusta fastakfir lidunuub ilahay ciqaabtiisay xusuustaan wey oo ilaahay weyninkiisay xusuustaan oo ilaahay cadamihiisay gartaan fastakfaruu lidunuubihim dunuubtoodii bay rabbi dambidhaaf u weydiistaan wman yakfir dunuuba ila allah dembiyaa dhaafon alla ka ahay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun markii la ammaanaya kuwa rabbi jecel yahay kuwaas weeye idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum dakaru llah dhaqankaasaa lagu yaqaana maxaad u khaldanteen lama yidhaahdeen maxaa ka dambeeyey baa ruuxa la yidhaahdaa maxaa ka dambeeyey khaladkii maxaad ku xallisay maxaad ku tirtirtay ma ka toobad keentay walam yusuruu aan ku dhaga adaygin calaa maa facaluu waxay sameeyeen wahum yaclamuuna ayagoo og alla inuu toobadda aqbalo oo dembiga dhaafo wahum yaclamuuna ayagoo garanaya xumaantana waa la yidhaahdaa ulaa'ika jazaa'um kuwa abaalkooda waxaa weeye makfiratun min rabbihim wa jannaatun tajrii min taxti anaaru khaalidiina fiiha wa nicma ajru lcaamiliin aayadda inna soo maray ilaahay kuwaas wuxuu ku abaalmariyaa sidaa yeela hadday xumaan sameeyaan ama naftooda dulme rabbi xusuusta dembigoodana dambidhaaf rabbi ka weydiista wuxuu ku abaalmariyaa makhfiro dembidhaaf iyo janno jannooyin ay biyo webiyaal hoosteeda dureerayaan weliba ay ku waarayaan wa nicma ajrulcaamiliin kuwaa ilaahay caabuda abaalmarintoodana abaalkaas ugu wanaagsan baa layidhi wa qaala tacaala watuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun muminiin dhammaantiin ilahay u toobadkeenoo alla u noqdaa lacallakum tuflixuun waad liibaanaysaane waynu soo marray toobadu inay waajib tahay fardu cayn tahay min kulli dembin sagiirin wa kabiir dembi weyn iyo dembi yarba in laga toobadkeeno waa waajib waa fardu cayn cala alfowr weliba si deg masalada ah in dunuubta yararka lagu dhaafo acmaasha saalixada waa gooni laakiin xagga towbadda dembi kastood la timaado inaad ka toobad keento waa waajib laakiin min fadl illaahi wa nicmatihi wa raxmatii calaa cibaadihi waxaa ka mid a ah in sakaa'irta lagu dhaafo camaasha xasanada ah wacan abi hurata radi allahu tacaala canhu can nabi sal slam qaal man xalafa ninkii dhaarta oo faqaala fii eh, xalifihi ku yidhahda dhaartiis billaati waalcusaa buu man xalafa ninkii dhaarto faqaala fii xalifihi dhaartiisa ku yidhaahda bilaati baan ku dhaartay laato waa sanamay caabudi jireen yowlcuza saddex sanoma weyn laatiy cusiyi maanata loodhan jiray oo xaramka dhex yaalay odaranamaye midna daa'if buu yaallay midna reereedus eh, buu agyaalay midna quraysh buu ag yaalay qaab baa loo sheegay sii doon ha noqotee saddexdaa sanima waaweyn bay ku dhaaran jireen dhaqanna u ahayd filjaahiliya <coughs> nabigu marku wuxuu yidhi maadaama waxaad baratay waa carabkaadi wixii labaatan sano soddon sano konton sano uu soo waday in laga goo dirbu way adag tahay man xalafa faqaala fii xalifii yidhahda billaati wاlcuza falyaqul ha yidhaahdo laa ilaaha ila اllah towxiid ha ka dabageeyo ninka carabkiisu uu maro weedhaa ay marto oo sidii gaalada u dhaarta ha u islaamo sidai muslimiintu ha towxiidsadu nabigu alayh الsalaaة wasalaam lanna waxaad waafaqday fi suura muuqaalka waxaad ka waafaqday inaad sidii gaalada u dhaaratay waxaa lagaa rabaa inaad sidii muslimiinta u islaamto oo tidhaahdo laa ilaaha ila allah waman qaala lisaaxibihi ninkii qof kale ku yidhahda ama saaxiibkii ku dhaa tacaalo kaalay uqaamirka aan kula khamaari kaalaan khamaarina sharan intaan kale aan khamaartanno falyatasadaq waxaa la baxo muttafaqun calayh fii riwaayati limuslimin falyatasadaq bishayin wuxuun ha bixiyo tanna waa maxay jaahiliyadu waxay lahaayeen markay maysirka ciyaaraan qamaarka ciyaaraan ninka reeya wuxuu heloo in badan oo ka mida wuu sadaqaysan jiray masaakiintu siin jiray masaakiinta danyarta agoonta haweenka araamisha dadkaasuu siin jiray maysir saasaa loo yidhi nabigu calayhi slam muxuu sameeyey iska daa nin ciyaaree inaad ciyaartaan joojiyeyba haddaabaad saaxiibka ogu dha'aan khamaara aad tidhaahdo waa dembi kabiira maal kabaa'ir kafarisun waa maxay inaad wax la baxdo wax sadaqaysato wey nabigu wuxuu ilaalinayaa nasaqi qur'aanka inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlaslaamu rijsun waxaa la isku xijiyey maysarkii iyo shirkigii nabigu hadda muxuu isku xijiyey maysar iyo shirki buu isku xijiyey ninkii dhaartay lahaa bilaata waalcuza iyo qamaar buu nabigu istaba dhigay mid walbana xalkiisi buu sheegay shirkii waxaa laga rabaa ninkii carabkiisu ku dureersado min hayri qasdin isagoon u qasdin sabqu lisaan inuu ya laa ilaha ila allah ninkii kas oogu dhaartay u qastana waaba kaafir biijmaci lmuslimiin hadda goor baan ka soo hadlay ruux dembi ogu yeedha yeedhidda ogu yeedha waa kabiir min alkabaa'ir samaynta qudhigan waa kabiir waa laba dembi bay yeedhidood ugu yeedhan sadaqaa lagaa rabaa dembigood samaysana ka basii daran ka warran marka culamadu waxay yidhaahdeen halkan waxaa laga fahmaya ninkii macsiyo sameeye iyo dembi la yimaada waxaa sunno ah, bal waajiba ah, hadduu awoodi kara wadaadda odhanaye inuu wax sadaqaysto maxaa yeelay khamaarkiiba haddii la yidhi waa in wax la sadaqaysto amarna uu ka soo fulay dembigii samayntiisa ka waran weynaa ku dhicidiis baaqidii iskugu yeedhidiibaaba halkaa laga istaagaye amarka waa amru nadbin واstixbaabin rag yarna waa amru wujuubin bay leeyihiin whuw الraajix wاllah subxanaه و tacalى aclam